رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصaalixiin baabu ziyaarati ahli اlkhayr waxaan gelaynaa baab lagu magacaabo booqashada la booqdo ahlu khayrka dadka khayrka u saaxiibka ah culimmada xufaadulqur'aanka dadka qiimaha u saaxiibka ah ziyaaro in lagu sameeyo loo tago oo lasoo booqdo iyo wa mujaalasatihim weligaa dadka ahlu khayrka la fadhiiso wa suxbatihim la saaxiibitaankooda mar allaala markay meel aadayaan la raaco in lala saaxiibo waa maxabbatihim iyo jacaylkooda weligaa dadka ahlu khayrkaa la jeclaadaa si ilaahay kuu jeclaado iyo wa talabi in laga codsada ziyaaratihim booqashadooda dadka ahlu khayrkaa noo imaada warna soo booqda war noo imaada in la yidhaahdo iyo waadducaa'i duca in laga codsado minhum xaggooda noo duceey in la yidhaahdo iyo wa ziyaarati almawaadic alfaadila meelaha fadliga leh khayrka leh in lasoo booqdo oo lasoo siyaarto qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waid qaala muusa waxaad xustaa xilligii nebi muuse uu ku yidhi lifataahu shaabkiisii waa wiilkii dhallinyahaa khaadimkiisii ahaa waa yuushic binuune laa abraxu ka joogsan maayo laa abraxu ka zuuli maaya inaan socdo xataa abluqa ilaa aan gaaro majmaca albaxrayni labada badood meesha ay ku kulmaan aw amadiya ama aan socdo xuquban zaman tawiil ah wakhti dheer oo ilaa afartan sano lagu tilmaamo ilaa aan socdo ka istaagi maayay socodkayga ilaa qowlihi tacaalaa laga gaara ilaahay qowlkiisa qaala lahu khadir wuxuu ku yidhi muusaa hal attabicuka ma ku raacaa waa in lala saaxiiba dadka ahluqayrka ah hal attabicuka ma ku raacaa calaa an tucallimanii inaad i barta sababteeda mimaa cullimta wixii lagu baray rushdan hanuun iyo wax inaad iga barto qisadu waxay ahayd baa layidhi nebi muuse reer bani israa'iil u qudbeeyey markuu muxaadaradii dhammeeyaa nin su'aal weydiiyuu yidhi muuse dadka yaa u cilmi badan muusena aniga buu yidhi allaa canaantay wakhti uu cilmiga ilaahiisa uusan u tiirinin ilaahay baa yidhi bal cabdunaa khadir addoonkeenna khadir ahaa kaa cilmi badan alla seen ku gaaraa malaay qaad baa la yidhi oo migtal iyo dembiil ku qaad meel allaala meesha aad e ku weyso yuu ninkaa markaa ku jiraa wiilkiisii yushec bin nuun ee shaabkiisii buu watayoo khaadimkiisii ahaa cabbaar markay socdeen bay meel seexdeen markay meel seexdeen buu malaa'igii ka baxay dembiisha badda ayuu dhex galay waddowna ka sameeyey muuse markaa wuu hurdaayey muxuu isdhahay yuushicna markuu muuse soo tooso u sheeg arrinta cabbaar markay socdeen meeshii ay rabeenna ay dhaafeen yaa muuse wuxuu dareemay daal markaasuu yidhi nasii aatinaa khadaa'ana nasii qadadeenna aan cunne laqad laqiinaa min safarinaa haadaa nasaba daal baana kala kulannay safarkan ee kan ahee markaasuu wiilku xasuustuu yidhi ka waran xilligii aan sakhradii jiifnay malaa'igii wuu ka baxay dembiisha inaan kuu sheegaan rabay shaytaanaana i ilowsiiyey muuse wuxuu dhahay noo waa meeshaan rabnaye way u yimideen waxay arkeen nin dhar cad cagaaran ku duuban waa khadir muusaa salaamay markaasuu ku yidhi qaala lahu muusa hal attabicuka ma ku raaca khadarow calaa an tucallimanii inaad ibarta darteed calaa an tucallimanii mima cullimta rushdan wixii lagu baray wax toosan aad iga barcaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wasbir ku xabis rasuulkii allow nafsaka nafsadaada naftaada waxaad ku xabistaa maca aladiina kuwii micigooda yadacuuna rabbahum rabbigood caabudahayay bilkhadaati aroortii waalcashiyi iyo galabtiiba yuriiduuna ayagoo doonahaya wajhahu wejigiisa ilaahay wejigiisa ayagoo doonaya dhex fadhiiso ahlu khayrka dhex fadhi baa loola jeedaa wa can anasin radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala abuu bakar abuu bakar baa wuxuu ku yidhi licumar radia allaahu canhuma labadoodaba ilaahay ha ka raadi noqda bacda wafaati rasuuli illaahi geeridii rasuulka alla kadib abuubakarna uu madaxtinimada haysto iyo khilaafada yuu cumar ku yidhi intaliq binaa nakeen cumarow xaggay aadayaan ilaa ummi ayman maanta ummu ayman la yidhaahdo ummu ayman noo keen aan aadna radia allaahu canha nasuuruha aan soo booqane kamaa sidii kaana uu ahaan jirayba rasuulka alleh yasuuruhaa mid u booqda ummu ayman nebigaa booqan jiray rasuulkii alla dhimayey anaa madaxtinimada haystee cumarow inakeen aan ummu ayman soo booqani falammaa markii intahayaa ay soo gaareen ilayha xaggeeda way soo baxeen markay gurigeedii yimideen bakad way oysay ummu ayman radia allaahu canha bakad way oysay faqaalaa waxay u dhaheen abuubakar iyo cumarna lahaa ummu ayman maa yubkiiki maxaa kaa ooyinaya ummu aymani maxaad u oynaysaa amaa taclamiina miyaadan ogayn agtiisa ahaaday khayrun lirasuuliillaahi rasuulka alleh inay u khayr badan yihiin ummu ayman maxaa u oynaysaa oo mu'ayman maxaa kaa ooyinayaa sow ma ogid ilaahay agtiisa waxa nebiga u yaala inay u khayr badan yihiin fa qaalat waxay tidhi innii anigu laa abkii u oyn maaya arrinta dhimashada nebi moxamed uu naga dhintay anigu ma u oynooye waayo innii anigu la aclamu waan ogahay anna maa cinda allaahi waxa ilaahay agtiisa ahaaday eh, khayr inay u khayr badan yihiin lirasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam waxaa ilaahay agtiisa ahaaday inay nebiga u khayr badan yihiin ani waa ogahay laakiin taa uma oynaayo walaakin abkii laakiin waxaa oo aan la oynayaa ana alwaxya waxyigii barakadii cirka ka soo degi jirtay qad inqataca way ka go'day min asamaa'i samadii baa ka go'day baraka hadday dhammaatay baraka daraa bilaabanaysa barakadii iyo waxyigii noo soo degi jiray ayaa samada ka go'ay fahayajatahumaa waxay ku kicisay cala albukaa'i oohintii dusheeda raad bay ku yeeshay hadalkeedii fa jacalaa waxay guda galeen yabkiyaani inay la ooyaan macaha micigeeda rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa ahlu khayrka in la booqdo xadiidku wuxuu tilmaamayaa fahamka dheer ay gabdhuhu saxaabadu lahaayeen waxay dareemeen waxyi inuu go'ay baraka inay dhammaatay baraka hadday dhammaato baraka darra inay bilaabanayso yay ummu ayman dareentay can abi hurayra radia allaahu eh, canhaa nradia allaahu canhu can ilnebiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam ana rajulan nin ayaa zaara wuxuu soo booqday akhan walaal lahu asaga uu lahaa walaalkani waxaa dhici karta walaal ilaahay dartii ay ku walaaloobeen inay markaa tahay fii qaryatin buu degganaa tuulo ukhraa ee kale walaalka uu soo booqanayay qaryo iyo tuulo kale oo tiisi aan ahayn ayuu degganaa meeshaasuu u baxay fa arsada allaahu ilaahay baa u dhigay tacaala amarkiisa sarreeye fa arsada allaahu ilaahay wuxuu ugu diyaariyey calaa madrajatihi madrajadiisii waddadii uu marahayey malakan malag ayaaba loo dhigayba ninkaa booqashada ku socday jid u socday dhexdaa malag loo fadhiisiiyey falammaa goortii ata uu soo maray calayhi malagii korkiisana qaala malaggii wuxuu yidhi ayna turiidu xaggee u socotaa ayna xaggeebaad turiidu doonaysaa qaala ninkii wuxuu yidhi uriidu waxaan rabaa oon doonayaa akhan walaal lii ani ii sugnaadoon leeyahay oo fii haadihi alqaryati qaryadan degan tuuladan baa walaalkay deggan yahay oon rabaa inaan soo booqdo qaala malagii wuxuu yidhi hallaka calayhi ma waxaa kugu sugan dushiisa min nicmatin nimco tarubbuhaa calayhi aad wanaajinayso tarubbuhaa macnaha wuxuu ula jeedaa nimco aad wanaaggeeda u socoto horay muu intuu wax kuugu taray yaad u abaalgudaysaa taa qaala wuxuu yidhi laa maya khayra laakiin waxaan ahayn ma jiro annii anibabtuhu inaan u jeclahoon u jeclaaday fillaahi tacaalaa ilaahay dartii alla dartii inaan u booqanayo meehee wax kale oo naga dhexeeyaayey ma jiro qaala wuxuu yidhi malagii fa innii anigu rasuuluullah rasuul allaan ahay allah i kaa soo diray ilayka xaggaaga bianna allaha ilaahay qad axabbaka inuu ku jeclaaday baan rabaa inaan ku ogeysiiyo kamaa axbabtahu saad u jeclaatay fiihi asaga rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey walaalo muslimiin aan jeclaana si ilaahay noo jeclaadaana laka la'yahay waa eedaynaa waa xamanaa shirqoolkiisaan ka shaqaynaa dhib walbaan ku soconaa saa darteed ayuu yidhi bianna allaha qad axabbaka inuu ilaahay ku jeclaaday kamaa axbabtahu saad u jeclaatay oo kale fiihi gudihiisa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waxaa la yidhaahdaa arsadahu likada saasay u shaqlan tahay idaa wakkalahu waa marka loo wakiisha bixifdihi ilaalintiisa ilaahay inuu xifdiyo malagaas ninkaas ilaahay dartii ninkaa ku booqanaya ayaa loola jeedaa waalmadarajatu bifatxi almiimi miimtoo la kordhigo warra' baa la akhriyaa alariiq waddadaa loola jeedaa wa macnaa tarubbuhaa taquumu biha aad u istaagayso wa tasca aad u socoto fii salaaxiha wanaajinteeda abaal uu horay kuugu galay ood wanaajinaysa maa jirtaa saasa markaa laga wadaa wa canhu wa abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man caada qofkii soo booqda mariidan ku buka ama jiran aw saara ama soo booqdaoo soo siyaartaa akhan walaal lahu asaga uu leeyahay naas islama nuugine fillaahi ay ku walaaloobeen naadaahu manaadin ama munaadin ku naadinayaa naadinaaya ku naadinaya ayaa naadinaaya oo wuxuu dhawaaqayaa malag muxuu leeyahay bian tibta waad wanaagsanaatay wa taaba waxaa tiib noqdoo wanaagsanaaday mamshaaka socodkaaga wa tabawa'ta waad diyaargaraysatay min aljannati jannadana mansilan mansil iyo guri baad ku diyaarsatay oo aad gelaysaa markaad qiyaamo timaado rawaahu tirmidiyun baa xadiidka wariyey wa qaala xadiidun xasan waaye buu yidhi wa fii bacdi nusqna hariib xadiid hariib ah waaye bay dhaheen xadiid qariib ah waaye ayay markaa yidhaahdeen oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa booqashada dadka jira la booqdo wanaag fara badan baa ku jirta socodka la soo salaamo walaal ilaahay dartii loogu tagana wanaag baa ku jira malag baa odhanaya waad wanaag fashoo waad wanaagsanaatay socodkaagiina wuu wanaagsanaaday jannadana guri baa lagugu diyaariyey watabawa'ta waad diyaargaraysatay min aljannati manzilan wa can abi muusa alashcari ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi inamaa mahalu ljaliisi jaliiska tusaalihiisa alsaalixi ee fiican iyo wa jaliisi suu jaliiska xun qofka qof fiican la fadhiista jaliis saalixa laga wadaa qof golo wanaagsan fadhiistay jaliis wanaagsan qofka fadhiista ama qof fiican qofkii la fadhiista inamaa mahalu ljaliisi ka la fadhiisanaya qofka asaalixi ee fiican iyo wa jaliisi suu kan qof xun la fadhiisanaya ka xaamililmiski nin miski xambaarsan qof la fadhiistay ayuu la mid yahay iyo wanaafiqilkiiri buufinaha waxa lagu buubuufinaha waxa lagu buufiyo dabka marka midyada la afaynayo maqaar waxaa jira dabka lagu dhiliyo midka saxiibka xun la fadhiistaa naafiqulkirni la fadhiistagu la mid yahay buufine ka buufiya ninka saaxiib wanaagsan la fadhiistay jiliis wanaagsanna nin dhalo catar ahoo miski ah xambaarsan nin la fadhiista buu la mid yahay fa xaamilu lmiski miskidka miskiga midka xambaarsan fa xaamilu lmiski miskiga kan xambaarsan macnaha midka dhalada catarkaa wataa inamaa inamaa imaa dheh an yuxdiyaka taaca minhu wa imaa an tajida riixan tayibatan waa saddexdaa midood yuxdiyaka waxaa loola jeedaa inuu ku siiyada dhaladii mis miskiga ahayd ee catarkeed buu faraha kaa gelinaya hoo buu ku leeya qaado geyso markaad qaadato oo aad gurigaaga geysato yaad marsanaysaa markastood bannaanka aadayso masaajidkana aad markaa u socoto kaasuu markaa la mid yahay wa imaa an tabtaaca minhu inaad ka iibsatada ama dhaladii miskiga ahayd ma ku siinine adaa ka iibsaday markaad ka iibsatay ayaad gurigaaga u qaadanaysaa oo gurigaaad markaa geysanaysaa macnaha waa faa'iido labaad wa iimaa an tajida inuusan kaa iibinin kuna siinin laakiin intuu asagu marsado aad ka hesho riixan tayiba riix wanaagsan udug iyo udug fiican aad markaa ka hesho saddexdaa mid bay markaa noqonaysaa wa iimaa an tajida iyo inaad ka hesho minhu xaggiisa riixan waxaad ka helaysaa riix udug tayibatan oo markaa fiican wanaafiqu midka buufinaha afuufayana an yaxriqa inuu kaa gubo iyaabaka madaa saa u afuufuu u buufiyo dhimbilaa ka soo daadanaya dab baa ka soo baxaya dhimbilo ah marada intay kaa qaqabsato iyo markaa maradu kaa gubanaysa wa imaa an tajida iyo inaad ka hesho minhu xaggiisa riixan ur mun mun tini muntinna qurmoon ur xun macnaa riix ur ah ayaad markaa ka helaysaa muttafaqun calayh yuxdiika yuctiika inuu ku siiyaan markaa loola jeedaa dadka fiicfiican ha lala fadhiisto culimmada ha lala fadhiisto dadka khayrka sheegana ha lala fadhiisto wa abi hurayra abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can ilnabiyi nebiga xaggiisa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yihi nebigu qaala rasuulku inuu yidhi tunkaxu lmar'a naagta waxaa loo guursadaa liarbacin afar waxyaabood dhacaadada ama arinta ragga ku xambaarta gabadha gurkeeda waa afar midood limaaliha maalkeeda hanti bay leedahay boorso weyn bay wadataa u buuxda markaasuu is leeyaha ka agdhowow mida iyo walixasabihaa xasabkeeda waa qabiilka nasab fiican bay ka dhalatay dadkii madaxda ahaa iyo waxaa dhalay dadkii mataqaanaa la yaqiinay uu isleeyahay saad sharaf ugu hesho u garguuro walijamaaliha iyo quruxdeeda timiheedaa dhaadheer way cas tahay way dheer tahay way waxa tahay way waxa tahay taa darteed buu isleeyahay baashaan dhalaanaysa bal isku tuuroo kale iyo walidiiniha diinteeda afartaa ayaad caadada inta badan ku xambaartaa ragga inay dumarku guursadaan iyo walidiiniha diinteeda ayuu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam tee qaadanaa marka ma quruxda maya ma xasadkaa maya ma maalkaa maya rasuulkii alloo teen ku liibaanaa fadfir dooro ku liibaan bidaati ddiin midda diinlayda ah gabadha diinka u saaxiibka ah dooro buu dhahay nebiga haddaad yeeli weyse soo ma aha taribat yadaaka gacmahaaga ha ciidoobaano macnaha khasaaro arag baa loola jeedaa haddaad qabiil iyo lacag iyo qurux aad wax ku raadiso waad kufaysaa markaad kuftana gacmahaagaa ciidoobaaya khasaare arag buu rasuulku leh aad buu u habaarayaa muttafaqun calayh wa macnaaha xadiidka macnihiisa waxa waaye anna annaasa dadku yaqsiduuna waxay ula qasdaan filcaadati sida caadada ay tahay min almar'ati gabadha gurkeeda haadihi alkhisaal sifooyinka alarbaca ee toban ee afarta ah qislaha iyo qaybaha afartee faxris dooro anta muslimka ahow calaa daati diin midda diinka u saaxiibka ah wabfir ku liibaan biha ayada waxris ku dadaal calaa suxbatihaa la joogideeda la jirkeeda taa markaa ku dadaal can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu ku yidhi lijibriil jibriil calayhi assalaam maa yamnacuka maxaa kaa reebay maxaa kuu diiday jibriilow an tasuuranaa inaadna soo booqato maxaad noo soo booqan weysay akhara mima tasuurunaa intaad na soo booqan jirtay in ka badan culimmada waa loo yeertaa ahlu salaaxa waa loo wacdaa dadka khayrka lagu tuhmaayo waa la wacdaayo na soo booqdoo na soo ziyaartaa la yidhaahdaa fanasalad markaasaa waxaa soo degtay wamaa natanazalu ma soo degno ilaa biamri rabbika rabbiga amarkiisa maahane maxamedow way wacan tahay way fiican tahay inaan mar kasta kuu imaado laakiin amar baan ku soo degnaa iskama soo degna haddaan malaa'ig nahay wamaa natanazzalu ma soo degno ilaa biamri rabbika rabbigaa amarkiisa maahee lahu waxa uu leeyahay ilaahay oo u sugnaaday maa bayna aydiinaa waxa horteenna ahaaday wamaa khalfanaa waxa gadaasheenna ahaaday wamaa bayna daalika iyo inta u dhaxaysaba rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiid ka wariyey wa can abi saciidin alqudriy can ilnabiyi waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi nebiga laa tusaaxib hala saaxibin ilaa mu'minan mu'min maahan mu'min mooye cid kale saaxiib ha ka dhiganin walaa ya'kul yuusan cunin tacaamaka raashinkaaga ilaa taqiy nin taqi ah maaha qof taqi ah xunay uu u adeegsado daaca iyo diin alleh meehee ku hadhow ciyaar iyo waalo iyo boodbood iyo fisqii macaasuu adeegsanaya ha siinin raashinkaaga hana la saaxiibin ilaa mu'min maahane rawaahu abuu daawud watirmidi biisnaadin laa ba'sa bih sanad aanbaas ku sugnayn buu ku wariyey buu yidhi wa can abi hurayra ana anabiya sal alla calay wasalam qaal alrajul rajulku wuxuu yeeshaa calaa diini khaliilihi saaxiibkii diinkiisa qofkaad rabta inaad ogaato saaxiibkii baa la fiiriyaa saaxiibkaa kuma caddeeyo mana ku madoobayo dhaheen soomaalidu suu yahay buu kaa dhigaa alrajul calaa diini khaliilihi wadaygiisa diinkiisuu yeeshaa ee falyandur ha iska fiiriyo axadukum maxakiin man yukhaalilu qofkuu ka saaxiib dhiganayo qofkaad ka wadaay dhiganaysa iska fiiri qof kasta shar ha qof kasta saaxiib ha ka samaysanini marka hore ma salaaduu kugu kaalmayn doonaa ma cibaaduu kugu kaalmayn doonaa ma wanaag buu ku fari doonaa ma waxbuu kuu tari doonaa ma xumaan buu ku dhexgelin doonaa waa laga fiirsadaa rawaahu abuu daawud watirmidi biisnaadin saxiix wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasan waaye wa can abi muusa alashcari radia allaahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu uhi nebigu almar'u shaksigu maca man axabba qofka uu jeclaadou micigiisa noqdaa muttafaqun calayhi qof walba qofka uu jeclaaduu micigii noqdaa nebi moxamed ma jeclaatay haadheh waxaad ahaanaysaa micigiisa abibakar ma jeclaatay haadheh micigiisaad ahaan qof kasta qofka uu jeclaaduu micigii noqdaa sidaa darteed baa waxaa fiican marka in la jeclaada ahlu khayrka ah ahlu macaasiga ahlu fisqigana markaa la naco fii riwaaya qaala wuxuu yidhi abi muuse qiil yidhi alrajulu rajulku yuxibu alqowma qoom buu jeclaanaya walamaa yalxaq bihim mana uusan soo haleeline see la yeelayaa qaala rasuulku wuxuu yidhi almar'u maca man axabba shaksiga qofka uu jeclaado ayuu micigiisa noqdaa wa can anas radi allaahu canhu ana acraabiyan nin heer baadiye ah ayaa qaala lirasuuli illaahi rasuulka alla wuxuu ku yidhi mata saacatu saacaddu goormay dhacaysaa acraab dadka baadiyaha degan baa la yidhaahdaa nin baadiye deganaa ayaa intuu rasuulka u yimid wuxuu ku yidhi mata saacatu caqligiisa fiiriya caraabiga hirbaadiyaha qaala rasuulku wuxuu yidhi maa acdadta lahaa maxaad u diyaarsatay maxaad u diyaarsatay saacadda qiyaamo qaala wuxuu yidhi xubbullah ilaahay jacaylkiisa iyo wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay soon badan ma lihi salaad badan ma lihi sadaqo badan ma lihi cibaado badan ma lihi ilaahay iyo rasuulkiisuun baan jeclahay qaala rasuulku wuxuu yidhi anta maca man axbabta qofka aad jeclaataad micla noqonaysaa anta adigu maca man axbabta qofka aad jeceshahay oo aad jeclaataad micla tahay muttafaqun calayh wa hada lafdu muslim wa fii riwaaya lahumaa maa acdadtu lahaa uma diyaarsanin min kahiiri asawmi soon fara badan walaa salaatin iyo salaad badan walaa sadaqatin iyo sadaqo badan walaakin uxibu allah wa rasuulahu laakiin ilaahayaan jeclahay waa ka run waa ka dhab rasuulkaan jeclahay waa ka dhab oo run bay ka tahay wacan ibn mascuud qaala rajul nin baa yimid ilaa rasuuli illaahi rasuulkii allou u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow kayfa taquul seed dhihi lahayd maxaad ka dhihi lahayd fii rajulin nin axabba jeclaaday qowman qowm walam yalxaq bihim aanana haleelin fa qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi almar'u maca man axabba shakhsiga qofka uu jeclaado ayuu micigiisa noqdaa muttafaqun calayh qofka qofka uu jeclaado ayuu markaa micigiisa ahaadaa wa can abi hurayra radia allaahu canhu can اlnabiyi sala اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi nebiga annaasu dadku macaadin waa usuul waa asalyaal oo ka macaadini aldahabi waalfida usuusha dahabkii qalinka oo kale ah ilaan dahabka iyo qalinka marka hore macaadin waayo dhulkaa laga qodaa asoo isku jira wasaqdiisa iyo kii nadiifkii kiisa fiican yaa la soo bixiyaa khiyaaruhum fi aljaahiliyati jaahiliga gudihiisa midka ugu akhyaarsan ayaa khiyaaruhum ugu akhyaarsan filislaami islaamka khiyaarkooda jaahiliga khiyaarkooda islaamka ah idaa faqihuu hadday diinku fahmeen waal arwaaxu ruuxyaduna junuudun waa ciidan mujannadatun la kulmiyey famaa tacaarafa minha wixii is-aqoonsadoo ka mid ahna i'talafa way isku soo dulmaan oo isku yimaadaan wamaa tanaakara minha wixii is-inkirana ikhtalafa way iskhilaafayaan rawaa muslim baa xadiidka wariyey nin macaasi iyo xumaan iyo fisqile ku socdaa oo diin allaba aan rabin agtiisa inaad tagta ma jeclid qol uu ku jira inaad tagta ma jeclid dadka ahlu khayrkii ahlu fiicnaantana way is aqoonsadaano way isku imaanayaan meel kastay adduunka ka joogaan dadka ahlu ashraarta ah iyo dadka dhara way isjecel yihiin dadaa fisqiga iyo heesaha iyo khamri cabitaanka iyo xumaanta isku jecel dadaa khayrka iyo diinka iyo waxyaabaha rabbi amra isku jecel rawa muslim baa ka wariyey wa rawiya albukhaari qowlu alarwaax intaa buu wariyey min riwaayati caaisha radi allahu canha can usayr can usayr bni camr wa yuqaalu ibnu jaabir marka gaarsiin karnaan u maleeyaa xadiidkani xadiid markaa dheer meesha ha inoo joogto haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam